raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdan iyo lixaad oo suuratu yuusuf ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay qisadii dheereed oo nebiyullaahi yuusuf maraaxishi uu soo maray mar heer buu soo maray mar dhibaato ayuu ku jiray oo kala nooc eeday marna waxa weeye wuxuu gaaray maqaam midka ugu sarreeya ayuu gaaray hadda waxaynu ku soo dhex jirnay markii maqaamul maqaamka muluug uu gaaray haddana uu gaaray maqaamu nubuwa markii walaalihiisa ay u yimaadeen nimankii waagi hore waxaa weeye dhibka ku sameeyey oo ru'yadiisi tacbiirkeedi uu yimiday ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga soo warramay marka nimankii markay masar u noqdeen walaalihiisa ahay waxay fureen alaabtoodii bay fureen markaasay waxay ka haleen badeecadii oo lagu soo celiyey alaabtii ay waxaa weeye samanta ay wax ku gateen weeye kolkaasay waxay yidhaahdeen aabbahaynow um, maxaanu ka dalbaynaa boqorka wax intaan ka weyn miyaanu ka dalbaynaa tani waxa weeye waa badeecadayni waana laku soo celiyey aalkeenna ayaanu ugu shaharsanaynaa oo miiro ayaanu ku raadsanaynaa walaalkayna waanu xifdinaynaa haddana waxa weeye awr rarkiisa ayaanu siyaadsanaynaa haddii isagu uuna raaco arrintaasuna waxa weeye shay oo sahlan oo ninka boqorkaa u sahlan maxaa yeele nin sakya wey ninkaas saan soo aragna yidhaahdeen nabiyullaahi yacquub ayaa hadlaya marka qaala wuxuu yihi yacquubow dha ilaahay lan ursilahu diri maayo macaku micigiina diri maayo oo waxa weeye idinku diri maayo wiilkan banyaamiin la yidhaahdo xataa tu'tuunii intaad iga siinaysaan mawsiqan ballan adag min allaahi ilay xaggiisa aad iga siinaysiin ood ii dhaaranaysaan weeye lan ursilahu diri maayo macaku micigiina ayuu dhahay xataa tu'tuuni intaad iga siinaysaan mawsiqan ballan adag min allah ileh xaggiisa ad iga siinaysaan ballan adag weeye oo macnaha waxaa weeye bian taxlifuu inaad dhaarataan ood iigu dhaarataan lata'tunanii inaad iila imaanaysaan ood ila imaanaysaan bihi wiilkasan ilaa an yuxaada bikum in laydin koobaaba mooye lata'tunanii bihi inaad iila imaanaysaan ilaa an yuxaada bikum in laydin koobaaba mooyaane inaad dhimataan dhammaantiina amba laydinka qaalib ooda mooyaane si kale aadin usuu tegeyna waxaa la yidhi way ka ajiibeenaa layidhi ilaahay wuxuu yidhi falamaa goortii aatowha ay siiyeen falamaa goortii aatow ay siiyeen hu yacquubow ilaahay mawfiqahum ballankooda ay siiyeen oy ugu qaarteen inay u keenayaan wiilka ilaa in la koobaaba mooyaane qaala wuxuu yidhi yacquub allaahu alle calaa maa naquulu waxaan ku qowlayno annaga iyo idinkuba qaala wuxuu yidhi allaahu alle calaa maa naquulu waxaanu ku qowlayno wakiilun mid markhaati ka ah weeye wakiilun waa mid markhaati ka ah weeye markaas ayuu ku dirayaa layidhi wa qaala wuxuu yidhi markaa isagoo la dardaarmaayo yaa beniya wiilashaydiyow laa tadkuluu ha ka gelina masar min baabin albaab waaxidin oo keligiisa wadkhuluuka gala min abwaabin irdayaalo mutafariqatin oo kala tagsan wa qaala wuxuu yidhi yaa baniya wiilashaydiyow laa tadkhuluu ha gelina masar min abwaabin min baabin baab ha ka gelina albaab waaxidin oo keligiisa wadkhuluuka gala min abwaabin irdayaalo mutafariqatin oo kala tagsan waa uu ka wadahaa layidhi liallaa tusiibukum alcayn ishigayna idin asiibin u dhah ilaa idinku dhacayse masar markaad tegaysiin albaabo kala duwanka gala ah. marka magaalada waxaa la sheegay masar waxaa lagelgeli jiraa layidhi afar albaabaa lagageli jiraa yidhi yacquub waxaa layidhi wiilashiisa ilow aga baqay baa layidhi waa likamaalihim wa quwatihimaa layidhi waxa weeye dad kaamila oo waxaa weeye haykalkooda iyo shakligooda iyo suuraddooda dadka zaminkaas ka duwanay ahaayeen quwada ay leeyihiin sidaasoo kaley ahayd waxayna haddana ku mashhuurooyen ay mashhuur ku noqdeen inay ku shuhroobeen oo ay kushaac baxeen ahlu masar dhexdooda maxaa yeela waxaa la ogaada marka horay tageen sida boqorka u karaameeyo nabi yuusuf ah ayagu taadda aqoon uma laha iyo sida loo ixtiraamaa cid walba isu sheeg markaasuu wuxuu amray baa layidhi inay kala tagaan si ay ugaga nabad galaan isaabatul cayn weeye maxaa yeele isha siday yidhaahdeen culamaa ahlusunna waa sabab caadiya sabab oo gudbaa weeye oo larar dhibaato keenayo sida sunta iyo seeftoo kale lararka waxaa laga helaya haa layidhi isha afteeda ee ayadu markaasi ah, ta'siir ma laha ayadu qolooyinkan falaasifada hoo faylasuufyada waxay yidhaahdeen qofka caa'inka ah oo qumayga ah ishiisa waxaa ka baxaya yidhahdeen quwo oo sumahaa ka baxaysa markaasay waxay la xidhiidsanaysaa qofka la qumayeysanayo kolkaasuu halaagsamaya ama uu fasahaadaya marka ayagu isha ayay waxay u sameeyeen inay ta'siir nafteeda ku leedahay waa kalaam baatila taas falaasifada warkoodu baatil weeye maxaa yeele diinta islaamka kuma dhismi taas haddii saas la ictiqaadiyana gaalnimay noqonaysaa waxaa la yidhi isha wax anfaca waxa ugu weyn waxaa weeyaa la yidhi labada suuradood oo mucawadateynka la yidhaahdo suuratu birabbilfalaq birabinaas weeye ulwala haddii lagu darana markaasi waa fiican tahay wey marka sidaas ayuu dhahay nabiyullaahi yacquub sidaas ayuu yeeshiisa dhahay markaasuu haddana wuxuu yidhi wamaa uqnii kama daafacaayo cankum xaggiinna ayuu dhahay hadalkaan idin leeyahay min allaahi min qalaa qalaa'illaahi ilaahay qadiyiisa iyo qadarkiisa min shayin shay idinka daafic maayo wamaa uqnii kama daafacaayo cankum xaggiinna biqowlii daalika weeye min allaahi ilaahay cadaabkiisa ama min allaahi min qallaa ilaahi waqadariha un laga wadaa min shayin shay ka daafic maayo nintaanu iska fila weeye wixii ilaahay qadaray laakiin warkan waxaan u leeyahay naxariis daraaddeeda in alxukmu malxukmu xukunku uma ahaanin buu dhahay ilaa lilaahi alla mooye xukunkane ilaahay baa iska leh waxdahu weeye ayaa wax walba sameeya calayhi cala allaahi ilaahi korkiisa ayaan tawakaltu tala saartay rabbigay ayaan ku kalsoonahay ayuu dhahay nebiyullaahi yacquub calayhi cala calallaahi ilayhi korkiisa ayaan tawakalhu tala saartay wa calayhi cala calallaahi ilayhi korkiisa falyatawakalha tala saartaano almutawakiluuna kuwa wax tala saaranaya anigu rabbigayga ayaan tala saartay dadka muuminiinta aho oo wax tala saaranayane ayaguna ilaahay ha tala saartaanoo rabbigooda ha ku kalsoonaadana wey qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi soo qadar walamaa goortii dakhaluu ay galeen ow ilaahay ikhwatu yuusuf weeye min xaysu meeshina ay ka galeen magaaladii ay ka galeen amarahum uu amray abuuhum aabbahooda oo ayagoo mutafariqiina ay galeen magaaladii maa kaana ma nin buu dha ilaahay dukuulkaasu yugnii inuu ka daafacaayo canhum ayaga xaggooda min allaahi ilaahay qalbihiisa min shayin shay ilaahay waxauna milicsiinayaa dadaal kasta oo la qaato qadar iyo qable ilaahay hadday saabiqada qofka wax ugu dhacay inaan laga badbaadi karin laakiin sideedaba asbaabta in la qaato waa jaa'is oo waa loo baahan yahayo asbaabtu laftirkeedu waxay kamid tahay tawakalkay kamid tahay al asbaabu min atawakul yaa la yidhaha ee macnaha asbaabaan iska dhaafaayaane waxa weeye ma aan arrintu dadaalku marka waa banaan yahay saasaa lagu ogaanayaa in dadaal loo baahan yahay wixii ilaahay qadira qadarana celuma celin karto laakiin dadaal in la qaato waa la yska rabaa maxaa yeele ilahi wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum u ilahay dadka muminiinta digtoonidiina qaarkooda marna rasuulkeenu wuxuu yidhi alayhi salaatsalaam laa yuldaqu lmu'minu min juxrin marratayni mu'min laba jeer god lagama qaniino maxaa yeele waxaa la rabaa meel haddii mar lagaa dago mar kale in lagaa dagin waa inaad iska ilaalisaa weeye ishuna waxay kamid tahay waxyaabaha markaasi waxa weeye oo oo waxa weeye qadarka iyo qallaha ilaahay ka a ayay kamid tahay maxaa yeele rasuulkeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam al caynu xaqun u dhahay ishu wax sugan waaye oo xaq oo jira rasuulkeenu masala wuxuu dhahay low kaana shayun saabiqa alqadari la sabaqathu lcaynu shay qadarka ilaahay ka dhaqaay haddau jiri lahay maba jira weeye ishaa ka dhaqi lahayd u dhahay say maarata udhibaato badan badanta marka hadda arrintaas nabiyullaahi yacquub uu qaadanayo waa asbaab weeye asbaabna waa loo baahan yahay qof kasta asbaab waa laga rabaa laakiin ilaahay wuxuu noo sheegayaa haddii qadar ilaahay waxa ay ku dhaceen asbaabu inayna waxbaaji karin markaasuu dha ilaahay maa kaana ma ahanin dukuulkaas yuqnii mid ka daafaca canhum ayaga xaggooda min allaahi ilaahay qallihiisa min shayin shay dha ilaahay ilaa laakin ayuu dha ilaahay xaajatan xaaje weeye oo fii nafsi yacquuba yacquub naftiisa ahaa ah, xaajadaasoo qallahaa oo fuliye weeye waxaana weeye iraadatu dafcilcayni isha in maaragtay ah, ka reebtoonto ayuu doonayay ilmihiisa shafaqatan weye naxariis raaddeeda wainahu ayuu dha ilaah yacquub laduu cilmin cilmi mid u saaxiiba weeye limaa sii callamnaahu aanu barnay litacliiminaa baridayna oo iyaahu cilmiga aan barnay ayuu waxau ahaadee duu cilmi nabiyulaahi yacquub ou dha ilaahay walaakina akara naas dadka badankooda waa sida kufaartee laa yaclamuuna ma ogsoonow ilaahay ilhaamka ilaahay ou ilhaaminaayo dadka asfiyadiisa oo alla uu doortay ma garanayaan walamaa goortii ayuu dhah ilaahay subxaana wa tacaala dakaluu ay u galeen calaa yuusufa yuusuf ay u galeen waa soo baxeen raggii waxaa lagu soo diray markaan bayaamiin ayaa lagu soo diray oo kubaha ahay nabiyullaahi yuusuf walamaa goortii dakaluu ay u galeen ow ilaahay calaa yuusufa yuusuf ay u galeen aawaa waa dumow dha ilaahay yuusuf ilayhi isaga xaggiisa akhaahu walaalkiisa u dumay walaalkiisow soo dhowaystay qaala waxauna ku dhahay innii anugu anaa anugu akuuka walaalka ayaa nahay falaa tabta isa tiiraanyoonin bimaa kii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala raggaan waxay kugu sii sameeyeen maxbaha ka murginow dhah marka hadda arrintaanu markay dhacaysa waxaa la yidhi ikhwatu yuusuf markay u galeenaa la yidhi nebi yuusuf oy gaar ahaan magaaladii marka hore ay galeen asaga inay u tageen waxay yidhaahdeen boqor habow ninkaanu waa walaalkayna oo aadna amartay inaanu kuu keeno waana kuu keenay markaasuu wuxuu dhahay daali nebi yuusuf axsantuma asabtum ixsaan baad samaysteen waana asiibteen waxaadna iga heli doontiin abaalmar baad iga heli doontiin arrintaas meel buu dejiyaa layidhi si fiican baa loo marti qaaday markaas waxaa weeye markii la marti qaadaayey ayaa waxaa la yidhi waxau dhahay laba laba xeerooyinkaa loogu fadhiisiyo laba laba hadda xeeradaha isula galaano marka markii laba laba loo galay ilaan kow iyo toban nin weeye laba laba markii la isula gala banyaamiina soo halaa layidhi soo keligiis markaasuu banyaamiin ooyaa layidhi markaasuu wuxuu dhahay low kaana akii yuusuf xayan laajasanii macahu haddou walaalkay yuusuf noolaa lahay waa ila fadhiisa lahay ah, alla ilaaha maanta meeshaan waa ku walaal weysana dadku macnaha say bahbahays wiyiin ay sii jecel yihiin markaas ayuu yuusuf waxau dhahaa la yidhi war ninkan keligiisaa soo haray markaasay waxay yidhaahdeen ninkaanu walaal ayuu iska lahay oo kubaha haa jiray walaalka waa halaagsamay ayay yidhaahdeen inuu kan wadaadkiiseena war umahaayaan markaasuu wuxuu u dhacay baa lihi nabi yuusuf aniga ayaa micigayga fadhiisanaya aw ila fadhiisanaya waa qabtay baa la yidhi asaa isla fadhiisiyo xeeradiiu la galaa xeeradiiu nabi yuusuf la galaa layidhi oo boqorkii reer masar ah markaas wasayna u ahayn way isla cuneen baa layidhi nabi yuusuf cuntadii buu siinayaa weliba oo waa ku boorinayaa habeenkii markii la gaaray nabi yuusuf waxau amraa layidhi in laba laba firaash kale isula seexdo oo gogo kale isula seexdo waawna dhahaa la yidhi labadiba waxa weeye hal meelay iskula hurdaayaan hal firaashay isla seexanaya waxaa soo haray haddana banyaamiin markaasuu nabi yuusuf waxau dhahay ninkaanu anugu ila hurdaayaa oo gogoshayd ila seexanaya banyaamiin waa istaagaa layidhi yuusuf uu raacay gogoshihiisii wuu la tegaa layidhi nabi yuusuf waxau bilaabaa layidhi inuu soo dhowaynaayo oo waxa weeye aabbihiis yacquub riixdiisa uu ka suminaayo ilaah waxa weeye wuu ka waaberisaa layidhi waagu markuu baryey ayuu waxa u dhahaa layidhi waxaan arkayaa ninka kanu inuu keligiis yahay ee keligiis uu yahay cid labaysana aysan jirin aniga ayaa ila jiraayaa markaasi waxaa weeye gurigayguuna iska joogaya waayo hayay dhaheen markaasu waxaa layidhi kaxeeyaa layidhi ayagina waxa weeye waa meel buu dejiyey dacaam uu siiyaa layidhi nin la yidhaahdo maaragtay hawbiil ayaa waxau dhahaa layidhi oo ka mid ahay awlaadda yacquub waawdhahay anigu ma arag arrintaanoo kale markii nebi yuusuf walaalkiisa uu la khaali noqday ayuu yuusuf wuxuu ku dhahaa layidhi maa ismuk magacaagu muxuu yahay markaasuuna banyaamiin baa lay dhahaa markaasuu wuxuu dhahay war ilmama ilma ma leeda u dhahay oo nin owlaad ma leedaha dhulka aad ka timiday markaasuu waxau dhahay toban wiilaan leehu dhahay markaasuu wuxuu dhahay walaal oo kugu hooyadaa ma jiray markaasuu wuxuu dhahay walaalkayaa jiri jiray laakiin walaalkay waa dhinto waa halaagsamay yuusuf markaasu wuxuu dhahaa layidhi ma jeceshahay inaan anigu walaalkaa noqdo bedelkii walaalkaagii halaagsamay kolkaasuu banyaamiin waxau dhahaa layidhi yaa heli kara adigoo kalentood boqor yahabow hase yeeshee waankaxumahow dhahay lam yelidka yacquubow dhahay yacquubta kuma dhalin walaa raaxiil iyo hooyaday raaxiil kuma dhalin markaasuu yuusuf ooyaalay nabi yuusuf waa iska ooyaalay is celi wahay markaasuu u joogsaday kolkaasuu shumeeyey kolkaasuu dhahay inii ana akuukaw dhahay anigu waxaan ahay walaalka ayaan ahay meeshaasaa marka waxaa weeye marka uu ana akuuka uu leeyahay arrintu meeshaasay ka timid ee hadda waxaa weeye intaas markay dhex martay ayaa arrintaanu meesha ka soo baxay ilaahay marka wuxuu yihi subxaanau watacaala walamaa goortii dakaluu ay u galeen calaa yuusufa yuusuf ay u galeen aawaa waa dumay ilayhi isaga xaggiisa akhaahu walaalkiisa ayuu u dumay qaala wuxuuna yidhi innii anugu ana anugu akuuka walaalka ayaan ahay falaa tabta isa tiiraanyoonin bima kii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal falo xasadka ay nagu sameeyeen walaalahaa wuxuuna amraa la yidhi inuuna ninna u sheegin arrintaas waxay haddana isku waafaqeen inuu yuusuf xiilo u samay doono oo markaasi nimankan uu ka reebi doono kiibaa hadda ilaahay noo sheegaya falamaa goortii ayuu dha ilaahay jahazahum ou qababaaliyow dha ilaahay ama uu diyaargaleeyey bijahaazihim qababaalintoodii jacala siqaayata suuska ayuu yeelay fii raxli akhiihi walaalkiis raradiisou yeelay falamaa goortii jahazahum ou diyaargareeyey bijahaazihim diyaargarayntoodii oo wixii markaas ay u baahnaayeen la siiyey jacala siqaayata suuska ayuu yeelay siqaayadaanu waa suus oo dahab ahay oo la marmariyaa layidhi jawhar korka laga marmariyey fiinaha liakhiihi walaalkiis karadiisa amba heeryadiisa u yeelay uma bacdiyeeda addana waxaa naadiyey mu'adinun mid naadiyey naadaa munaadin weye markay ka intisaaleen meeshii majliskii ay fadhiyeen oo waxa weeye nabi yuusuf majliskiisa ay ka baxeen oo owrtii iyadoo u raran ay la jeesteen ayaa la naadiyey maxaa la yidhi marka ayatuhal alciiru safareeyi habey inakum idinku la saariquuna tuugaatihin ayatuhal ciiru ayaa la yidhi ciirta waxaa ydhahda safarka yaraa la yidhaahdaa innakum idinku la saariquuna suugaasiinaa layidhi qaaluu waxay yidhahdeenna yaabeen wal xaal qad xaqeeqee aqbaluu ay soo qaabileen calayhim korkooda nimankaan u naadinaya maadaa tafqiduuna waa maxaad weyhaysin qaaluu waxay yidhaahdeen wowdaa ina xaalaysaad qad xarfuta soo qaabilaysaa wal qad xaqeeqee aqbaluu calayhim ay soo qaabileen maadaa ma ladiikii waa kuma tafqiduuna aad weyhaysin war maxaa idinka maqan qaaluu waxay yidhaahdeen nasqudu waxaanu weynaynaa suwaaca almeliki boqorka suuskiisii aan la'na suuska weliba waxaa la yidhi badalkaa lagu doogi jiray suwaaca almeliki boqorka suuskiisa waliman duulna waxaa u sugnaaday jaa'a bihi la yimaadoo keena ximlu baciirin rati usugnaaday u waliman duul waxaa u sugnaaday jaa'a bihi la yimaada ximlu baciirin rati rarkiisoo dacaama waana aniguna ayuu dhahay ninka hadalkaa dhahayay bihi xamligaas rasigaas rarkiisa zaciimun mid u kafaalo qaada iyana ah, ninkii keena hal ow rarkiisaa la siinaya intii hal rati uu qaado anaana kafiilka ah qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay tallaahi ilaahay aan ku dhaaranaye laqad xaqeeqeha calimtum waad ogtihin niman yahabow maa jiinnaa inaanan u imaanin linufsida inaanu fasaadino fil arli arlada aanu fasaadino wamaa kunnaa annagu mana ahaanin saalixiina tuuga ma ahano weygeen waxma xadin ee waa siday nima waxaadna leedihiin nimankii markaasi waxaa hadlaaya owlaadu yacquub ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala qaalu waxay yidhaahdeen tallaahi ilaahay yaan ku dhaaranay waa qasam oo macna tacajuba weeye lawallaahi qad xaqeeqee calimtum waad ogaasiin maa ji'naa inaanan u imaanin linufsida inaanu fasahaadinno fil arli arlada aanu fasaadino maxaa yeele hadda waxa weeye tuugadu waxay ka mid tahay ifsaad fil arli weeye arlada ilaahay oo la fasaadka weeye qofka tuuga ama qaadicu dariiqa mufsid weeye ilaahay ahladiisuu fasahaadinaya wamaa kunnaa mana anan ahayna yidhahdeen saariqiina tuugana ma ahaanin marka meeshaas waxaa ka caddaanaya saariqu inuu mufsid yahay ayaa ka caddaanaysa tuuga qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay waa mu'adinkii asxaabtiisii famaa jazaa'uhu jasihiisu muxuu yahay taariqa jasihiisu waa maxay in kuntum haddaad ahaateen saadidiina kuwa been sheegaaya haddii in la helo maxaa lagu samaynayaa ah, ilaa hadda waxaad leedihiin maa kunaa saarikiina ayaad leedihiin tuugama nihine haddii waxaa weeye laydinka helo suuskii laydinka helo laydinka helo dhexdiina see arrintaas noqonaysaa saa lagu falaya ninka qaaluu waxay yidhaahdeen dha ilaahi subxaana watacaala ah, hadda nimankaanu markay dhahayeen ah, markay dhahayeen markay dhahayeen tallaahi laqad calimtu maa ji'naa linufsida fi lardi waxay yidhaahdeen ba layidhi markii axwaashoodu ay u daahirtaa layidhi maa yadullu calaa sidqihim wax run tusinaya maxaa yeele waxa weeye daacay daa'imsanaayeen iyo khayraad ilaa amarkoodu uu meel kasta uu gaaro marka haddana waxa weeye ma aysan isdhehaynin qof waxadaysaa idinku jirta weye laakiin xiilo kaleo meesha ku jirta way ugu fahamsaneen weye dad maalkiisaad cunaysiine isma aysan dhehaynin marka qaali waxay yidhaahdeen waxaa laga wadaa meeshan lamiirka ninkii mu'adinka ahay oo yidhi ayatuha alciiru inakum la saariquuna iyo raggii la socda weeye famaa jazaa'uhu tuuga jasihiisu muxuu yahay in kuntum haddaad ahaateen kaadibiina kuwa been sheegaah oo aad ku been sheegisiin maa kunaa saariqiina qaali waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay awlaada yacquub jazaa'uhu jasihiisu manduul weeye wujida laga helo fii raxlihi heeryadiisa laga helo ninkii heeryadiisa laga helo ayaa lagu abaal marinaya ah, qaali waxay yidhahdeen jazaau jasihiisu mubtada weeye man weeye wujida laga helo fii raclii heradiisa laga helo qofkii heradiisa laga helo oo suuska laga soo bixiyo ninkaasaa lagu abaal marinaya fa huwa saariqaas jazaauhu jazaau masruuqi kii la xaday jasihiisa fa huwa saariqaas lamiirka saariqa celaysaa jazaauhu jazaau lmasruuqi kii la xaday jasihiisu saariqaas wey suugaas weye cid kale loogu geysamaayo sunada nabi yacquub aali yacquub ayaana saas sharcigu ahay baa lidi dariiqadooda iyo shareecadooda saasay aheed weyi ah. oo waxaa iyaga sharcigoodu ahay baa lidi nin haddii tuuga lagu qabto hal sanaa la addoonsanayo ayaga macnaha hadda ma ahaynin sida hadda xukunku waa haweeye shareecadu waxay iska leedahay usuusha laakiin furuuda waa ku kala duwanta gacangooyada tan iyo may ahaynin ninkii tuuga lagu arkoy ku caddaato waxaa la yeeli jiray hal sano ayuu addoon ahaana addoon laga dhiganayo ilahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala waxay yidhahdeen kadalika jazahaas ayaa naji dhaalimiina dhaalimiinta anagu ku jaasinahay dhaheen kadalika ay kadalika aljaza weye in saariqa sariqadiisa loo qabto oo la addoonsado sidaas ayaanu ku jaasinaa dhaalimiinta oo saariqiinta weeye kadalika sidaas kadalika aljaza weeye almadkuur weeye waa istiraaqu saariq weeye ayaa naji haalimiina dhaalimiinta ku jaasin ay yidhaahdeen ah. marka waxa weeye awrti amase geeli waa lasoo gerlaa baa layidhi oo nabi yuusuf meesha u fadhiyaa la keenaa layidhi si loo fatasho alaabtooda loo fatasho weye ah. makaankii ay ka tageen baa lasoo celiyey markaasaa quraliga awrta marka nabi yuusufaa loo geeyey ila nabi yuusuf xiilo wataa e buugta ilahi wuxu yuri fabada-a wuxuu bilaabay nabi yuusuf biawciyatihim weelashoodii buu bilaabay batashkii markii la samaynaayey weelashoodiiuu ka bilowday ayaga qabla wicaai akhiihi walaalkiis weelkiisii ka hor wuxuuna saas u yeelayaa si aan loo tuhmaysanin fabada'a waa bilaabowdha ilaahay biawciyatihim weelashoodii ayuu bilaabay qabla wicaa'i akhiihi walaalkiis weelashiisa ka horowdha ilaahay uma bacdeed istakhrajahaa waa soo bixiye siqaayadii min wicaa'i akhiihi walaalkiis weelkiisuu ka soo bixiye waxaa layidhi weelashooda waxa u bilaabayo si aan loo tuhmaysan u rabaa maxaa yeele haddii kow marka hore waxa weeye ou ku ordo maaragtay walaalkiisa weelashiisa u ku ordo waxaa lagu tuhmaysanayaa marka horead idinku geliseenaa leeyihi marka si aan waxba aan ka ogeynin ayuu ku wadi ka soo bilaabay saas xiladaas uu sameeyey uma istakhrajahaa waa soo bixiyow dha ilaahay siqaayadii min wicaa'i akhiihi walaalkiis weelkiisa uu ka bixiyey qaala tacaala u soo qadara ilahi wuxuu yidhi kadalika sidaasoo kale ilaahay kadaalika kayd weeye xiiladaas weeye oo waxa weeye istibtaa'u yuusuf weeye min ikhwatii kadalika sidaasoo kale kidnaa waan barnow dha ilaahay liyuusufa yuusufow dha ilaahay xiiladaas yuusuf anagaa barnow dha ilaahay callamnaahu alixtiyaala weeye waxaan barnay inuu xiilaysto sow walaalkiisa oo ku qabto lahay maa kaana yuusuf ma uusan ahaanin buu dha ilaahay liya'khuda inuu qabtay akhaahu walaalkiisa fii diini lmeliki boqorka diintiisa uu ku qabtay maa kaana ma uusan ahaa nin buu dha ilaahay liyaakuda inuu qabtay akhaahu walaalkiisa fii diinin meliki boqorka diintiisa uu qabtay meliga reer masar weeye maxaa yeele masar ayaga reer masar xukunkooda waxuu hayaa layidhi tuug haddii la arko in la garaacay eedaa layidhi haddana shayga ou qaada labulaadkiisa laga gudo saasaa sharcigooda ahay waxa weeye aalu yacquub ayagana waxuu ahay sidaan horuu soo sheegnay sharcigooda xagga tuugga waxuu ahay in waxaa weeye tuuggaas la qabsado waxaa weeye la addoonsado saasay ahayd hal sano addoon laga dhigto wey oo lagu shaqaysto kabacdii lasii sii marka hadda waxa weeye waxuu ahay rabaa inuu walaalkiis reebo addoonsigii markaasi in meesha uu ka yimaadoo la qabsado saas meeshaasuu rabaa laakiin haddii hadda lagu qaadayaya xukunka reer masar arrinta xiilad uu hergeli mayso sababtoo ninkii ina la garaaco shaygii lawulaadkiisa laga guday sii daayi ahayd markaasuu dhahay alle maa kaana ma uusan aanin yaakuda inuu qabtay akhaahu walaalkiisa fii diini miliki boqorka reer mase diintooda diintiisa ilaa an yashaa allahu ah. ilaa an yashaa allahu ah, ilaa bimashiiati illaahi ilaahay doonistiisa mahayne akhadahu bixukmi abihi weye ah. walaalkiisa waxuu ku qabtay xukunkii aabihiis yacquub weeye oo waxaa laga wadaa lam yatamakan ma makansanin min akhdihi qabashadiisa ilaa bimashii'ati illaahi ilaahay doonisiisa maahin oo ilaahay uu ku ilhaamiyey ah, su-aala ikhwatii weye iyo jawaabdoodi markaas hadda marka ilaa an yashaa daanu istisnahan markaasi waxaa la xiriira wax badan ayaa markaasaa la xiriira istisnahanu waa munqadica laleeyahay macnaha marka see la dhahayaa ah, ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala maa kaana ma uusan ahanin liya'kuda akhaahu walaalkiis inuu qabtay fii diini lmeliki boqorka diintiisa inuu ku qabtay ma uusan ahaanin nebiyullaahi yuusuf ow ilaahay saas markii la yidhaahdo laakin akhada aada soo qadaraysaa waa qabtay bishariicati yacquub oo ku qabtay shareecadii iyo yacquub oo qofka in la addoonsado eheeday bimashii'ati illaahi ilaahay doonisiisa ah, liakhdihi qabashadiisa ah, id low shaaa cadama eh, akhdihi lamaa callamahu tilka alxiila weye haddaan ilaahay dooni lahayn inuunan qabanin oo una ku qabanin sharciga aabihiisa waxaa weeye xiiladaasba lama bareen marka macnaha waxa weeye maa kaana liya'khuda akhaahu ma uusan aanin mid ku qabta fii diinilmeliki walaakin akhada bishariicati yacquub oo ku qabtay bimashii'ati illaahi ilahay doonisiisa ilaa an yashaa allah saasay keenaysaa narfacu waanu kor yeelaynaa hawdha ilaahay darajaatin darajaat ayaanu kor yeelaynaa manduul ayaanu u kor yeelaynaa nashaau aanu doonayn narfacu waanu kor yeelaynaa hawdh ilaahay darajaatin darajaad ayaanu kor yeelaynaa manduul ayaanu kor yeelaynaa nashaau aanu doonayno idaafo iyo tanwiin la akhriyo xagga cilmiga sida yuusuf oo kale amase laysu ilaafeeyo narfacu waanu kor yeelaynaa hawdh ilaahay darajaati man ruux darajaadkiisa nashaau aanu doonayno sida hadda waxaa weeye nebiyullaahi yuusuf oo kale ilaahay ayaa darajadiisa kor u dhigay qof ilaahay darajadiisa kor u dhigaayane cid hoosu celi karaysa ma jirto maxaa yeele wixii uu soo maray iyo wixii cadaawo lagu sameeyey waxba arrintaas waa tari weyse weye saasay noqonaysaa weye marka hadda nabiyullaahi yuusuf walaalihiisoo dhammaan laga sara inkastoo inkastooy ayagu culamo ahaayeen haddana ilaahay subxaanahu watacaala yuusuf cilmiga mid uga sarreeya ilahay ka dhigay ilaahay waa ka fadilay waxyaabo badan oo siyaadaah oo waaweyn weeye risaalada iyo boqortooyada iyo nimcada maalka adduunka la siiyaa kamida wey waxyaaba la soo koobi kara hase yeeshee ayadoo arrintu saas towdha ilaahay wa fawqa kulli dii cilmin cilmi mid u saaxiiba kulligiis korkiisa wahaa caliimun midka cilmi badanu ilaahay wa fawqa kulli dii cilmin cilmi mid u saaxiiba kulligiisa waxaa ah caliimun midka cilmi badan weeye ilaa cilmiga ilaahay laga gaarayo oo qof kastoo waxaa weeye cilmigiisa uu sareeyo qofka cilmi badanaan ula helaayo ilaa cilmiga ilaahay laga gaara mar walba cilmi kastaba cilmi baa kasii sarreeya marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaanau wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo toddobaad oo suuratu yuusuf ka mid a waxaynu ku dhex jirnay oo ilaahay nooga soo warramay nebiyullaahi yuusuf markii ilaahay darajatulmamlaka uu gaarsiiyey oo boqor ilaahay uu ka dhigay masarna waxaa weeye wixii yiloo dhan isaga hoostiisa ay yimaadeen nimankii walaalihiisa ay markay u yimaadeen sidii wax u dhaceen baa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay xiiladii uu ku sameeyey walaalkiisii ay isku bahda ahaayeen ayaa ilaahay nooga soo warramay marka ilaahay wuxuuna soo yidhi subxaanahu wa tacaala waxaa alla noogaga soo warramay markii lasoo qabtay nimankii ciirta ahay oo tafshiishka lagu samaynayo sidii suuska loogaga soo bixiyo nabiyullaahi yuusuf waxuu bilaabow dha ilaahay weelashooda ayuu bilaabay marka hore markaasuu fatashay walaalkiis weelkiisa intuusan fasisin fatashin ka hor si waxa weeye aan loo sumaysanin markaasuu wuxuu ka soo bixiyey siqaayadii suusku waxuu ka soo bixiyey raxliga walaalkiisau ka soo bixiyey ilaahay markaas wuxuuna soo dhahay xiiladaas ayaanu barnowdha ilaahay nabi yuusuf inuu xiiladaas uu sameeyo annagaa barnay sidii ugu xiilaysa lahay walaalkiis inuu qabsado marka arrintaas markay dhacday nabi yuusuf ma aha nin buu dha ilaahay walaalkiis inuu ku qabtay boqorka masar diinta uu iska lahay xukunka reer masar kuma qabanin maxaa yila xukunka reer masar wuxuu ahay in markaasi waxa weeye qofkaas waxa weeye la garaaco weeye wuxuu uu qaaday shaygii masruuqa ahaayoo la xaday labuulaadkiisana laga gudo laakiin waxau ku qabtay dha ilaahay mashii'ada ilaahay iibay tahay xukunkii aabbihiisa oo yacquubo qoladaas ayaga waxaa xukunkoodu ahay qofka waxa weeye hal sana in la addoonsado saas loo qabsado oo la haysto ilhaam oo ilaahay subxaana watacaala uu ku ilhaamiyey sidaas markay dhacday meeshaas waxaa ka muuqda xiilo iyo cilmi ilaahay subxaana wa tacaala nabiyullaahi yuusuf uu siiyey markaasuu alla wuxuuna soo yidhi waxaanu kor yeelaynaa qofkii aanu doonno darajaad ayaanu kor yeelaynaa xagga cilmiga sida nebi yuusuf oo kale ayadoo haddana saas ay tawdha ilaahay mid cilmila dhammaantiisa waxaa ka sarreewdha mid kastay cilmi badan ayaa ka sarreewdha ilaahay oo wax kasto qof kastoo cilmi leh waa laga cilmi badan yahay un si kastaba ahaatee ilaa cilmigaanu uga qaayoonayo cilmiga ilaahay arrintii markay saas u caddaatay oo suuska laga soo bixiyey banyaamiin oo nebiyullaahi yuusuf ay baha ahayeen raxligiisii laga soo bixiyey nimankii oo aalu yacquub ahay way yaabeenaa layidhi markaasay hadlaayaan taasaa ilaahay nooga warramayaa qaaluu waxay yidhaahdeen ow dhah ilaahay owlaadu yacquub in yasriq haddii ou xadayo yidhahdeen ninkan banyaamiinu faqad xaqeeqaha saraqa waxaa xaday akhun walaal oo lahu isaga u sugnaada min qabla hadda kahor ninkaan haddoo waxadayoo tuuganimo ay ku caddaatay nin asaga walaalkiisa oo isku bah yihiin ayaa hadda kahor har waxaday dheheen qaaluu waxay yidhaahdeen in yasriq haddoo waxaday faqad xaqaaqahe saraqa waxaa waxaday akhun walaal oo lahu isaga u sugnaaday min qabl hor marka waxaa la yidhi walaalkan ay sheegaayaan waa yuusuf weye oo markaasna agtaagan laakiin weli aysan ayuu garanaynin marka yuusuf waxaan waxaana waxabay sheegaan waa maxay aqwaal badanaa culmadu sheegeen waxaan uu xabay sheegaayan wuxuu ahay baa la yidhi aabbihiis waxaan dhihi lahay hooyadiis aabbaheed oo isaga owgiis ayaa waxaa la sheegay sanam oo caabudi jiraa layidhi oo dahaba marka nabiyullaahi yuusuf isagoo wiil yar ah ayuu sanamkiina ka qaaday oo meelgeeyo jejebiyaa layidhi si aan loo caabudin marka waxaa la yidhi arrintaas ayay waxay ka dhigaayeen tuugay ka dhigaayaan baa layidhi arrintaasi marka waxay ka dhigaayeen tuugo ay ka dhigaayeen maxaa yeele waxaa la yaab haddana ku noqotay oy iyagana wax ku fanday xoogo ay noqdeen madxahana ay wada raariciyeen ee maaragtay ah, arrintaanu markay ku caddaatay kolka waxay doonayaan warka meelay u saariyaan aqwaal dhowra ayaa jirta oo markaa si sariqadaas lagu sheego waxay culummada qaar yidhaahdeen nabiyullaahi yuusuf isagoo wiil yar ah ayaa waxaa u yimid nin saa'iloo tuugsanaayo markaasuu waxaa weeye guriga ukuntii low siiyaa layidhi markaasaa waxaa weeye saasay waxay markaas u ta'wiishadeen inay sariqo ay tahay qaar waxay yidhaahdeen ee waxau xaday digaag ayuu xaday oo markaasi guriga yacquub joogtay macnaha waa qaaday weye ma xadin weeye markaasuu nin saa'il oo tuugta u siiyey qaar waxay yidhahdeen culummada dhacaamka ayuu waxaa weeye xeerada oo ku qari jiraa layidhi isagoo fuqarada u dhiga ayaa layidhi qaar waxay yidhahdeen wax maba xadin aslan walaa daahirina yidhahdeen ee arrintaanu tuhmo kaliya iska eeday ah, wax un iska tuhmaay eeday saa iska leeyihiin haddana maadaama meesha waxa weeye falleexa ay ku noqotay inay warkaan uu meel saaran ay doonayaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala fa asarahaa waa siraystay kelimadaas yuusufu yuusufi nafsii naftiisa ayuu ku siraystay walam yubdihaa mana u daahirin lahum ayaga ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala fa asarahaa waa siraystay yuusufu yuusufow dha ilaahay fii nafsii naftiisaw ku siraystow ku qarsaday walam yubdihaa mana u muujin lahum ayaga hadalka ay yidhaahdeen wixii markaas uu ka dhihi lahay oo sida hadda ilaahay uu noo sheegaayaa ayuu qalbiga gashaday waana sida tan qaala wuxuu yidhi ow dha ilaahay yuusuf waxa uu saliisanaya waa midda tan antum idinka ayaa sharun shar badan makaanan min makaani xagga makaanka yuusuf iyo walaalkiisa adinkaa shar badan u dhah maxaa yeela waxaad ku shar badan tihiin yuusuf waadba xadeen adinka laftirkiina ayaa ayntiisii xaday saa hore ku soo mar oo aabbihiisaad ka xadeen haddana waxa weeye waa dulmiseen marka waxyaaba aad sheegaysiin wax ka shar badanaad samayseen saasuu markaasu waxa weeye lisaanu xaal baa la yidhaah ayuu markaasuu qalbiga ka dhahay antum idinka ayaa sharun shar badanow dhahay makaanan min makaanin xagga makaanka idinkaa ah shar badan oo yuusufka shar badanow dhahay ah. marka waxa weeye sidaasuu nabiyullaahi yuusuf uu qalbiga gasho una cadday maayo wey macnaha waxa weeyaa la yidhi anna maa dhahartum bihi sharcan waxyaabaha aad sharci ahaan muujisateen oo mimaa dahara bihi yuusuf ah, waxa u dhahay anna maa dahartum bihi sharun uu ka wada halayihi waxaad daahirsateen ood bannaanka la timaadeen ayaa ka shar badan waxa yuusuf uu daahirsaday iyo walaalkiis weye maxaa yeele hadda yuusuf iyo walaalkiis waxaan waa tuhmo weye adinkuna waxaa laga wadaa yuusuf ayaad si cad aabbihiis ugaga xadeen markaasaad waxaad fasheen aad ku fasheen wallaahu allow dhahay nebiyulaahi yuusuf aclamu alihii ogsoon weyo caalim ku ah bimaa tasifuuna waxaad sifaynaysaa saas ayuu qalbigu iska dhaamay hadda ayagama maqasheen wallaahu alle aclamu alihii ogsoon weyo caalim ku ah bimaa tasifuuna waxaad sifaynaysiin oo amarka yuusuf waxyaaba ad ka sheegaysiin ilaahay baa caalim ku ah qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuha alcasiizu niyahu casiiskaahow inna lahu waxaa u sugnaaday wiilkan aad qabsatay shaykhan duq ayaa u sugnaaday aban oo m eh, eh, ina lahu waxaa u sugnaaday aban aabo shaykhan oo duqa kabiir oo gaboobay hadda waxa weeye bayaamin waa la qabsaday ilan hadda sharcigii waxaa lagu qaadayaa oo yacquubo qofka haddii waxaa weeye eh, xaadasaan horuu soo sheegnay waxaa weeye oo sharciga yacquub uu ahay in waxa weeye hal sano addoonnimo loo haysto nabiyullaahi yuusufna xiilada dhamuu doonayo hor uu iga shaqeeyaaba saas eedo inuu walaalkiis la harow doonayo marka nimankii waxay yidhahdeen talay soo jeediyeeno waxay yidhaahdeen maqaalada saadda markay dhahayeen waxaa layidhi markii suuskii laga soo bixiyey raxligii banyaamiin ayaa waxaa caroodaa layidhi nin rawbiil la dhihi jiraa layidhi banu yacquubna waxay ahaayeen baa layidhi markay caroodaan inaan wax qaba kara aysan jirin rawbiil marka ninkan la yidhahdo wuxuu ahaayeen markuu caroodo cid markaasi caradiisa hortegi kartaa ma aysan jirin ba layidhi waxaa ahlu siiradu ay leeyihiin ninkaasoo dawqayliyo naa kastoo xamle siday uurkay soo tuuri sida qaylisa u dhehdaa wey ayadoo hadda saastaana waxaa layidhi haddii waxaa weeye axad oo waladu yacquub oo ilmaha yacquuba haddau taabtaa layidhi ceradu way ka degaysaa layidhi nimanka hadda walaalaha isla socday oo kow iyo tobanka ahayoo banyaamin ku jirane asagaa uu xoog badnay baa layidhi qaarna waxay yidhahdeen shamcuun ninka la yidhahda ayaa saas ahay markaas waxau dhahay baa lihi ninkan xooggalo oo walaalihiisa oo ku dhahay suuqyaasha masar ku yaalla imisayn egyihiin markaasaa waxaa toban suuqaa ku taala markaasu wuxuu dhahay baa layidhi suuqyaasha iga dadka jooga iyo celishow dhahay oo maaragtay dagaalaan qaadayaah iga celiya aniguna boqorka ayaan iska celinaa xoogaan uga qaadanaynaa ninkeeda ninkeena amase waxa weeye wixii suuq tobanka suuq oo magaalada ku yaalla wixii dad joogo dhan anaa ku filane boqorka igaga filnaaduu dhahaa layidhi markaasuu rawbiil waxau dhahay baa layidhi in boqorka ahw dhahay walaalkeen waadna siinaysaa haddii kaleentood qaylo waxaan qaylinayaa naag uur laha aysan ku baaqi noqonaynin masar ilaa haddii aan qayliyo ay uur leedahay uurkay soo tuuraysaa waxaa layidhi timankiisi oo dhammaa istaagay oo jirka ka kacay baa layidhi ilaa markaasi dharkiisi timanka ay kasoo dhex baxaana la sheegaa layidhi markaasuu nabi yuusuf wiil yar o isaga u dhalay waxau dhahaa layidhi ninkaas dhinaciisa istaag wiilkiia dhinac istaagaade markaasuu taabto ama gacantuu ka qabtaa layidhi markaasaa waxa weeye caradi ka dentaa layidhi wax uu wax ku qabto waaya layidhi markaasuu walaaliis waxuu ku dhahay war yaa idinka idinka miduho itaabtow dhahay markaasay waxay yidhaahdeen qof annaga ka kuma taaban roobiil markaas waxau dhahay meeshaan waxaa joogowle abuur oo abuurka yacquub kamid mid aha jooga mar labaadou caroodaa layidhi nabigu susaa u istaagay markaasuu feeraa yidhi lugtana waa ku dhuftaa layidhi markaasuu gacanna ka qabtaa layidhi gacanna waa ka maroojiyey markaasuu dhulka ku ridaa layidhi markaasuu waxau dhahay qoladiinan oo cibraaniyiinta ayuu nabi yuusuf dhahay waxaad sheeganaysiin axad adinka idinka xoog badan inuusan jirin arrintuna waa sida tan markay arkeen baa layidhi wixii ku degay ayay marka waxay bilaabeen baa layidhi inay waan waan galaan sidii walaalkood ay ku faki lahaayeen weye markaasay isdulaynayaan maxaa yeele dadku macnaha waxa weeye intuuba xoog isdiraayo waan waan kula geli maayo mana isdulaynaayo laakiin dadku markay is yidhaahdaan meeshaan awood kuma lihid waxaa caadadood ah inay markaasi waan waan ay ogolaadaan laakiin qofku marba intuu awood isdhigaayo waxa weeye wax uu ogolyaha ma jiro waa marka heer in la gaarsiiyo inuusan awood yeelano awoodda laga baabi'iyo markaas baa xal laga heli karayaa laakiin qofku waxa weeye dan aan kaa lahaynin isla markaasnaan doonaynin inuu maaragtay soo dabco awooddiisuna haystaa waxba kaa yeeli maayo marka ha markaasi waanwaanta gelaya markii arrintaasu dhacdayaa la sheegay ayay hadda tabawartaysaa leeyihiin oo nabiyullaahi yuusuf a ah, laakiin ayagu ilaysa is aqoonsanin qaalu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay yaa ayuha alcasiisu boqori habow inna lahu waxaa u sugnaaday wiilkaan bayaamiinay ka wadaan aban aabbe shaykhan oo duqa kabiiran oo gaboobay oo waxa weeye yuxibu agsara minaa weye oo aad iyo aada u jecel sidau annaga noo jecel yahay si ka badan u jecel haddana waxa weeye weladkiisa oo hadda ka hor halaagsamay ayuu waxa weeye booskiisa ka fiirsadaa mar walbana waxa weeye canugan firaaqiisa waa ka mugaya fakud qaba ayay yidhaahdeen axadanaa axadkayna makaanahu isaga beddelkiisa maxaa yeele balla may ka soo qaadeen yacquub waa saan soo marayna fakud qaday yidhaahdeen oo qaado axadana midkayna oo addoon ka dhigo weeye makaanahu isaga beddelkiisa innaa annagu naraaka waanu ku arkaynaa min almuxsiniina kuwa wanaagga falaa inaad ka mid tahay inaad nin muxsinaa tahayo afcaashaada aad wanaag ku samayhayseen sidaa markay yidhaahdeen qaala wuxuu ihi nabiyullaahi yuusuf macaadallaahi ilaahay yaan ka megin gala u dhahay macaadallaahi ay nacuudu billaahi weeye ilaahay yaan ka megengelaynaa an na'khuda inaanu qaadanno ilaa manduul mooyaane wajadnaa aanu helnay mataacanaa alaabtayni cindahu agtiisa aan ka helnay nin kale annagu qaadamayno ninka aan waxayna ag helnay ninkaasaanu qabsanaynaa nina ku bedelan mayno ilan waa arrinta uu doonaaye ilaahay wuxu uhi subxaana watacaala qaala wuxuu dhahay yuusuf macaadallaahi ilaahayaan ka magangelaynaa an na'kuda inaanu qabsanno ilaa manduul mooyaane wajadnaa aanu helnay mataacanaa alaabtayni cindahu isaga agtiisa aan ka helnay hadda ma dhihin baa layidhi ilaa man sariqaa layidhi ilaa qof waxaday tuugi mooyaane nin kala qabsamayna ma usan dhihinaaley wuxuusan udhahaynaaley beenu iska ilaalinaya maxaa yeele ninkan inuusan tuugayn waa ogyo xiiladan isaga ka shaqeeyey inaa annagu ayuu dhahay yuusuf idan waktigaas haddaan qabsanno ninkii wax naga qaata nimaan ahaynin ladaalimuuna kuwa daalimiina ayaan inaa annagu idan waktigaas ladaalimuuna daalimiin baa nahay u dhahay mana ku bedelanayno ninkayni nimaan ahayn falamaa goortii ayuu dhe ilaahay istayasuu ay ka quusteen minhu yuusuf ay ka quusteen khalasuu way soocmeenow dha ilaahay nejiyan ayagoo faqaaya shawray u baxeen owlaadu yacquub markay quusteen oo aan waxa weeye yuusuf waxba laga soo saari karin ninkiina waxa weeye addoonnimo loo haysto shawray u baxeen ilaa arrintu way adag tahay markaa maxaa yeele yacquub laguma naqon karo falamaa goortii ayuu dha ilaahay subxaana watacaala tacaala istay asuu ay quusteen minhu yuusuf ay ka quusteen amase minhu bayaamin ay ka quusteen oo wiilkii ay ka quusteen in la sii daayo khalasuu way soocmeen ow ilaahay macnaa ictasiluu weye way fogaadeen najiyan ayagoo koodaayo weye amase ayagoo shawraa weye waa masdar oo yasluxu lilwaaxidi wakayriha weye yunaajii bacduhum bacdan weye barkood bar kale isagoo ula shawraayo markii dhinac laysula baxay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaala wuxuu yidhi kabiiruhum koodi weynaay qaala wuxuu dhahay kabiirun koodi weynaay amba da'du u weynaayaa layidhi waa rawbil amase waxa weeye xagga ra'yiga waa yahuudaa ninka la yidhaahdo alam taclamuu miyaadan ogsoonayna ayuu dhahay anna abaakum aabihin yacquub oo israa'iil qad xaqeeqehe akhada inuu ku qabta calaykum horkiina mawsiqan ballan adag min allahi ilahi xaggiisa idinka qabtay oo walaalkiin ballan sow laydinkuma soo qaban soo ogdiin haa weye istifhaam oo litakhiira weeye haa weye alam taclamuu ayuu dhahay soo ma ogsoonidiin ana abaakum aabbihiin yacquub qad xaqeeqaha akada inuu ku qabtay calaykum korkiina mawsiqan ballan adag inuu ku qabtay minallaahi xaggiisa wa min qablu hadda koorfu soo ma ogsoonidiin maa faradtum inaad maa fii faradtum maadaan weeska un sila weye wa min qablu hadda koorsa ma ogsooni soo ma ogsoonidiin dhahay maa faradtum faradtum inaad ku gabood fasheen fii yuusufa yuusuf hadda kahorsatuu ma ogsoon inuu dhahay inaad yuusuf u gabood fasheen falan afrax al arlow dhahay arlada kama suulaayo xataa ya'dana lii intau igaga idmaayo adii aabbahay soo noqosho ow ambase yaxkumallaahu ilaahay ou igaga xugminaayo lii aniga walaalkay inaan soo fakiyo wa huwa allana khayruulxaakimiina inta wax xugmista allih u khayra weeye saasuu dhahay ninkaanaa ra'yi soo jeediye waxa uu yidhi sow ma ogsoonidiin ballan adag in aabbihiin idinku qabtay oo ilaahay ag ballan ilaahay idinku qabto ilaa hadda kahor waasaa soo maraynin soo isuma ogsoonidiinu dhahay hadda ka inaad ku gabood fasheen yuusuf falan abraxa alarla falan abraxa alarla falan ufaariq alarla weeye arlada ma faaruqaayu dhahay arlumasaruu ka wadaa xataa ya'dana lii intau igaga idmaayo abii aabahay bilcawdi ilay inaan usoo laabto anugu halkiigaama ka dhacaaw dhahay ow amase yaxkumallahaw ilaahay uu igaga xugminayo lii aniga oo walaalkay aan ka fakinaayo wahuwa huwa allana khayrulxaakimiina inta wax xukmisa alii u khayra wey uga caadisa warkiisi u sii wadaa markaasuu yidhi irjicuu laabta ilaa abiikum aabbihiin u laabtow dhahay yacquub ha loo tagow dhahay irjicuu u laabtow dhahay ilaa abiikum aabbihiin u laabta ah. faquuluu dhaha markaa tagtiin yaa abaana aabbahaynow bnaka wiilkaagii banyaamiinahay saraqa waa xaday oo suuganimo ayuu sameeyey wamaa shahidnaa annaguna waxaa weeye caalimin kuma ihin ilaa bimaakii mooyaane calimna aan ognahay ah, faquluu dhaha ayuu dhahay markaa u yaa abaana aabbahaynow inabnaka wiilkaagi faraqa waa xaday wamaa shahidna annaguna waxaa weeye markhaati kama nihin ilaa bimaakii mooyaane calimna aan ognahay waxaan markhaati ka nahay oo macnaha tuugo oon markhaati ka nahna ma jirto ilaa waxaan ognahay maayo muxuu ka wadaa waxa weeye min mushaahadati saaci fiihi raxli weye waxaanu aragnay ayadoo suuski laga soo bixinayo reeryadiisii amba rabadiisi laga soo bixinayo intaasaan ogna laakiin annagu tuugo kaloon ognaha ma jirto wamaa kunnaa annagu mana ahaynin lilgaybi qaybka xaasibiina kuwa xifdiya oo waxa weeye wixii annaga naga ciilan oo waxa weeye markaan ballanka ku siinaynay waxa naga ciilan oo dhici doonane annagu waxba kama ogeyna wamaa kunnaa mana nan ahanin annagu lilkaybi qaybka xaafidiina kuwa xifdiya ma aanan ahaan haddaan ognahay oo cilmu qayb aan naqaano oo arrintaanu inay dhacayso aanu ognahay marka horeba kaama wadnin wiilkaaga saas dhaha ayuu dhahay haddana waxaa waxaad tidhaahdiinow dhahay was'al su'aal aabow alqaryata qaryadii su'aal allatii qaryadaasoo kuna aanu ahaana fii haada dhexeeda waa masar weeye macnaha wuxuu ka wadaa qaryadii waxa weeye dad u soo dir ee waxa weeye dadkaas ka su-aal wixii dhacay waalciira safarkina su'aal allatii ciirtaasoo aqbalnaa aanu ku qaabilnay fiiha masar aanu ku qaabilnay wa innaa annaguna la saadiquuna kuwa run sheega ayaan nahay saas dhahu dhahay wasalqaryata qaryadii su'aal udhahu dhahay allatii qaryadaasoo kunaan ahaanay fiihaa eeda dhexdeeda macnaha waa arlu ka wadaa macnaha arsil ilaa ahlihaa weeye fas'alhum waalciira safarkina su'aal asxaabulciir weeye safar waxaa jira markaasi masar ay isla tageen oo waxa weeye ay isku safar ahaayeen allatii ciirtaasoo aqbalnaa aanu qaabilnay fiiha masar dhexeeda aanu ku qaabilnay niman waxay ahaayeen kancaaniyiinay ahaayeenoo ayaguna waxaa weeye safray oo masar waxaa weye wax ka doontay oo meeshaas yimaadeen wainaa annagune la saadiquuna kuwa run sheegaya ayaana hudhaw dhahay aaba markaa u tagtiin sidii markii layidhi nimanku way laabteen baa layidhi waxaa laabtay marka meeshaas waxaa laabtay sagaal nin ayaa laabatay labana way hadheenoo ninkaanu meeshuu ku adhay ninkii kala meedda la haystaa ninkii labay tobanaad meedda waaba nebi yuusuf iyagusa markaas garan maayaan oo eh, reer binu israa'iil waxay ahaayeen laba iyo tobanay ahaayeen waa yahay qaala wuxuu yidhi markaas waxaa meesha ku jirta way tageen warkiyay nebiyullaahi yacquub sida ugu sheegeen markii loo sheegay jawdi yacquub uu ka bixinaya ilaahay noo sheegaya ilahi wuxu yidhi subxaana watacaala qaala wuxuu yihi nabi yacquub bal iska daaya ayuu dhahay tawalad way idiin ziinaysa lakum idinka anfusukum naftiinu amran amare idiin ziinaysay waadna fasheen amar baa naftiinu idiin ziinaysay waadna fasheen marka waa tuhmaysaa layidhi wuxuuna ku tuhmaysanayaa limaa sabaqa minhu min amri yacquub wixii hadda kahor nabiylaahi yacquub nabiylaahi yuusuf arrintiisi ka dhacday oy hore u sameeyeen ayaa waxa weeye ayuu ku tumaysanayaa maxaa yeele waxaa la yidhaahdaa beentaada horaa la yidhi runtaada dambe ubaas baxdaa maxaa yeele markoodii hore haddii waxa weeye nebi yuusuf ay arrintii aan soo marnay ku sameeyeen waxa weeye oo tuhmo ay eeday haddana tuhmo kale ay timiday ma ka aqbalaayo maxaa yeele mar haddii been lagugu barto iyo khiyaano lagu aamini maayo ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qaala wuxuu yidhi yacquub bal iska daaye sawadat way idiin ziinaysay lakum idinka anfusukum laftiina amran amara idin siinaysay fa sabrun jamiilna u dhahay fa amrii usoo qadarow mubtadaa aniga amarkaygu sabrun sabr weeye jamiil oo wanaagsan aniga arrinteedu waa sabar wanaagsan casallaahu allana wuxuu mudan yahu xaqiiqa ku yahay an ya'tiyanii inuu iila yimaado bihim ayagow dhah ilaahay jamiican xaalihiin kuwa dhan oo yuusuf iyo walaalkiis iyo kulli dadkii oo dhamma in lay keeno ayaa ilaahay mudan yahay maxaa yeele welima uusan quusan xataa yuusuf uusan ka quusanin casa allaahu alla wuxuu xaqiiqa ku yahay an ya'tiyanii inuu iila imaanayo bihim ayaga biyuusufu akhiihi weeye jamiican dhammaan innahu allana huwa alcaliimu allihi ku cilmi la weeye xaalkayga alxakiimu allihi fal suuban weeye ilaahay subxaanau watacaala wuxuu tancaynaayo nebiyullaahi yacquub hadalkaas ayuu warkii ay u keeneen ayuu ka dhahay hadalkan wuxuu leeyahay baa la yidhi waxaa la yidhi markii ou dheeraadaa layidhi murugtiisa oo xusnigiisa ou dheeraaday qurbadiisa ay daraatay wuxuu ogaadaa layidhi anna allaha sayajcalu lahu farajan ilaahay faraj inuu furi doono iyo makraj meel dhibaatadan ugaga ba maxaa yeele waxaa jirta oo la og yahay ida shtada alkarbu kaana ila alfaraji asraca layidhi maxaa layidhi haddii kurbadu ay daraato oo kurba lala yaabo farajku waa soo dhadhow yahaa layidhi marka arrintaas daliil wuxuu uga dhiganayaa maadaama kurbadiisa ay badatay oo dhibki mar walba dhib ou soo siyaadaayo in faraj uu dhow yahay dadka markay dhibaatadu ay badato waxay yidhaahdaan waa quusasasho ayay arrintu la noqotaa ma ahan kulama shada alkarbu kulamaa qaruba alfaraju markii kurba ay dahaato waxa weeye farajku waa soo dhawaaha marka markii kurba ay samaad ha u qaadanin in macnaha farajkii laga quustay markaasuuba ugu dhow yahay wey culamada qaar waxay yidhaahdeen waxay yidhahdeen yacquub ilaahayaa daalacsiyaa la yidhi oo wuxuu daalacsiyaa la yidhi amarka baatinkiisa o dhaalacsiyaa layidhi ilan rasuul ilaahay weeye waxaana ilaahay ogeysiyaa layidhi owlaadiisi inay nool yihiin oo waxa weeye wax gaara aysan jirin inuu la kulmi doono arrintaas ayaa la dhaacsiyaa layidhi hase yeeshee arrintaas waa qariyaa layidhi marka ishaare ayuu markaasuu ku tusaalaynayaa oo wuxuu dhahay casa allaahu an ya'tiyanii bihim jamiica ilaahay wuxuu mudan yahay dhammaantood inuu ii keeno innahu allana huwa alcaliimu allihi ku cilmila weeye xaalkayga alxakiimu alii kol wey wuxuu sanxaynaayo sidaas markii laysdhahay waa iska tege nabi yuusuf watawallaa waa jeestow dha ilaahay yacquub ah, sidaas markuu yidhi aan dhihi yacquub waa iska tegay warkii waa la kala juujiyaba watawallaa waa jeestow dha ilaahay yacquub canum ayaga xaggooda waa ka jeesta taarikan khidaabahum asagoo khidaabkooda iyo hadalkoodaba dhan isaga tegaayo wa qaala wuxuu la yidhi yaa astafaa kiiraanyadaydiyey calaa yuusufa yuusuf aan u tiiraanyoonaayo wabixaal wal xaal ayuu warkaas dhahay id yablad caynaahu indhihiisa ay cadaadeen ow dha min alxusni xusni daraaddiisow dha ilaahay fa huwa yacquubow dha ilaahay kadiimun waa mid la caburiyow dha ilaahay wa tawallaa waa jeestow dha ilaahay canhum ayaga xaggooda wa qaala wuxuuna dhahay yaa asafaa tiiraanyadeydiyey calaa yuusufa yuusuf aan u tiiraanyoohaayo hadda marka waxaa la yidhi xusnigiisii horeoo qadiimka ahe waxaa soo cusboonaysiiyey midkaan hadda e weeye maxaa yeele culummadu waxay yidhaahdaan lianna alxusna alqadiim idaa saadafahu xusnun aakhar kaana awjaca lilqalbi wa acdamu lihayjaani lxusni yaa layidhi waxaa la yidhi xusniga oo qadiimka ahaa la yidhi haddii uu soo haleelo mid oo cusubaa la yidhi qalbiga waa dhibu og yahaa layidhi haddana waxaa weeye xusniga asagaa kici ogaa layidhi hadda arrintaan um ahan baa layidhi inuu muujisanayo argagax weeye bal waxa weeye shaqwa lilaah ilaahay u sheeganaya khalqi waxba uma sheegto hayo marka yaa asafaadaan ashkuu ilallaahi shiddata xusni oo ku wada xusnigeyga shiddadiisa ilahay u sheeganaya marka ma anfidayso hadalka uu soo dhaho fasabrun jamiilun maxaa yeele mar haddaad shagwadaada ilaahay aad u sheeganayso oodan makhluuq u sheeganaynin shagwada ilaahay aad u sheeganayso waxa weeye markaasi ma anfidayso sabarka ma anfinayso marka hadda naadadaanna weyska majaasi weeye haadaa awaanuki faxduri weeye yaa asafaa tiiraanyadaydiyey calaa yuusuf aan u tiiraanyona waktigaagiyaa la jooga wal xaal ayuu warkaas dhahay ibyallad caynaahu indhihiisa ay caddaadeen oo meeshii madoobeed ayaa caddaata weeye min alxusni ow ilaahay murug daraaddeeda fa huwa yacquubow ilaahay kadiimun waa mid la caburiyey waa maqmuun oo makruuba weeye ah, marka waxaa weeye sidaas ayuu u murgay marka casharkeenna damaan ku dhammaystiri doonaa qisada casharkeen intaas ku noogu egyahay wallahu subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu